بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول المؤلف رحمه الله تعالى الثالث شرطiga saddexaad ee shuruudii mabiica imkaanu tasliimihi dhiibitaankiisu in uu suuragel yahay oo suroobayo waxaan ku soo jiray shuruuddii mabiica waxaan idhi shan shardi ayuu markaa leeyahay laba shardi horaan oga soo hadalay shardiga koowaad wuxuu ahaa طahaaraةu cayni cayntiisu inay daahir tahay shardiga labaadina wuxuu ahaa an yakuna muntafacan bihi inuu yahay shaygaasi shay la intifaacsan karo oo dheef leh shardiga saddexaadna waxa weeye imkaanu tasliimihi in ay suuragal tahay shaygii in la wareejiyo qofkii iibiyey uu ku wareejiyo kii ka iibsaday imkaanu tasliimihi dhiibitaankiisu inuu suuragal yahay ayaa shardi ah falaa yasixu haddaba asix mahayo baycu dalli baadidii iibkeedu asixi mahayo walaabiqi addoonkii baxsaday iibkiisu asixi mahayo waalmaqsuubi kii la dhacay shaygii la dhacay in la iibiyo beeciisu asixi mahayo fain baacahu haddaba haddii uu ka iibiyo maqsuubkii kii la dhacay liqaadirin qof awoodi kara cala intizaacihi inuu soo ceshado oo qofkii dhacay uu gacantiisa kala soo baxo saxa wuu asaxayaa beeci marka ayada ah cala صaxiixi wejka muctamadka haddaan qabano shardiga saddexaad ee shuruudda mabiicu waxaa weeye imkaanu tasliimi اlmabiic alaabtii la kala iibsaday in ay suuragal tahay in la dhiibo oo qofkii mushtariga ahaa lagu wareejiyo kaasi waa shardi xisan wa sharcan qofkii markaa uu dhiibi kara alaabtii si markaa uusan u xasilin beycu lqarar haddii alaabtii aad iibisay ama shaygaad iibisay haddaadan wareejin karinba beyci markaa wuxuu isku bedelayaa beycu lqarar beyc ay ku jirto kado iyo dagid ayuu noqonaya nabigana calayhi الsalaatu wasalaam wuu nahiyey can bayci اlqarar beyci kadada wuu nabigu nahiyey calayhi الsalaatu wasalaam haddaba suurtagalnimada shayga in la dhiibo afar qaybood ayay u qaybsami kartaa mar wuxuu noqonayaa xisan wa sharcan imkaanu tasliimki mar wuxuu noqonayaa xisan wa sharcan shaygii xis ahaanna waa loo dhibi karaa sharci ahaanna waa loo dhiibi karaa bimacnaa sharcigan uu ogol yahay xiskiina uu ku suroobaya sida maashiyadii oo kale neef aad gacanta ku hayso oo markaa qofkii mushtariga ay kaa iibsanayay aad ku wareejinayso markaad iibiso kadib kaasi xisan wa sharcan waa suuragal marna waxa weeye mumkin tasliimuhu sharcan laa xisan yacni sharcigu wuu ogol yahay inaad dhiibto laakiin xiskii suuragal kuma ah oo macnaha gacanta adu kuma hays shayga taasina waxaa lagu suurayn karaa maalan baadidii kaa luntay inaad ka iibiso qof baadidii soo ceshan kara qof ba wuxuu ku yidhi baadida kaalumta ama neefka kaa lumay ee baadida ah anigaa raadsanaya oo soo ceshanaya iga iibi markaa xisan adu gacantii shayga kuma haysa laakiin sharcigu ku ogolyaha qofkaa asaga inaad ka iibiso hadduu soo ceshan karo sidoo kale alaab lagaa dhacay oo kale hadii qofkii aad ka iibinaysay alaabtaas uu ku dhaho anaa alaabtaas soo ceshanaya oo ninkii khaasibkaah gacantiisa kala soo baxay iga iibi way bannaan tahay kaasi waa mumkin tasliimuhu شharcan laa xisan ka saddexaad waxa weeye mumkin tasliimuhu xisan laa شharcan yacni shaygii xis ahaan waa la dhiibi karaa laakiin sharcigaan ogolayn oo kaa tusaalihiisa waa maxay sida nisf mucayan min alinaa aw اthawb alladii yanqusu biqaطcih inaad iibiso nis mucayan oo weel keliya maalan weel yar saxan yar ama digsi yar ayaa waxaa tidhi waan kaa iibinayaa niskiisa oo nis mucayan ka mid ah kala goosanaynaa taasi waxaa ka laasima shaygiin oo qiimihiisii naaqusa ogolo xisan waa dhiibi kartaa lakin sharcigu ogolo shaab ama cumaamad yar ayaa waxaa tidhi waan kaa iibinayaa nis ka mid aho kala goosanaynaa markaa shaygii manfacadiisa meesha baxaysa oo qiimihiisinu naaqusaya marka xisan waad dhiibi kartaa lakiin sharcan ma dhiibi karto sharcigii ma ogolo in lagu ciyaaro xoolihii naha rasuul lah sal slm can idaacati ilmaal araada u dambeeya waxaa weeye hayru maqduurin tasliimuhu xisan wa sharcan yacni shay aan la dhiibi karin xis ahaan iyo sharci ahaan labada midna aan lagu dhiibi karin waa sida baadidii oo kale qofkii e, laga iibinayey iyo addoonkii baxsadka ahaa iyo marhuumkii shaygii la rahanay ee gacantaada ka wareegay ee qof aad rahan ugu dhigtay waxaasoo dhan waxaa weeye hayru maqduurin tasliimuhu laa xisan walaa sharcan waayahay tusaala mualifku inoo keenay markuu yidhi haddaba imkaanu tasliimihi waxyaabihii ku baxayey ayuu tusaale inoogu keenay wuxuu yidhi fala yasixu baycu daal baadidii in la iibiyo ma bannaano yani neef baadi ah oo gacantaadii ka baxay ma iibin kartid ilan hayru maqduur tasliim weeyaan waayahay sidoo kale addoonkii kaa baxsaday asna ma iibin kartid ilaa aad soo celiso addoonkii ama baadidii ay kuu soo noqoto sidoo kale almaqsuub waa shayga lagaa dhacay ee gacantaada ka baxay ee qof kale uu xoog kaaga qaatay ilaa qofka aad ka soo ceshato ma iibin kartid intaa midna waxa wey hayru maqduurin calaa tasliimihi waya waxaa kaloo la mid ah inaad iibiso shimbirka hawada lalaya shimbirka adigaaba iska lahaa laakiin hawadaasu lalaya ma iibin kartid xataa haddaad ka raja qabto shimbirka inuu ku soo laabto gurigaaga ma iibin kartid ilaa aad gacanta ku dhigto shimbirkii iibin kartid wasamaki filmaa kalluunkii biyaha ku jira waxaa wey ma iibin karti ilaa aad gacanta aad ku dhigto hadduu barkad ku jiro de waa maqduur calaa tasliimi barkadii waad ka soo saari kartaa waxaan ka hadlaynaa hadduu baddii ku jiro ama webigii ku jiro ilaa aad soo qabato ma iibin kartid waaya waxyaabahaasoo dhan waxay soo gelayaan buyuuc lgharar buyuucda nabiga ala slam uu nahiyey nahaa rasul a slam can bayci waxa wey kullu man tawat caaqibatu canna wax kasta oo caaqibadiisuna la qabsantahay macnaha waa wax kale ay ku jirto iyo dagid yani lama ogo waxaan la helayay inaan la helayn jahaala ku jirto oo jahaala ay ku jirto markaa wuxuu noqonayaa baycu lgharar wuxuu idhi fain baacahu hadii uu ka iibiyo shaygii maqsuurka ahaa liqaadirin qof awoodaya cala intizaacihi inuu soo ceshado saxa marka uu ansaxaya beecaasi cala saxiixi qof baa alaab laga dhacay dabeetana alaabtii ayaa nin baa u yimid oo wuxuu yidhi alaabtaa lagaa dhacay anigaa ninkii kaa dhacay ka soo ceshada iga iibi sidibuu ma laazimayo ilaa alaabtii gacanta lagu dhigo yani qabla alqabd ma laazimayo markuu gacanta ku dhigo beyci markaa ma laazimaya ninkii markaa awoodi kari waay gacanta ku dhigo shaygii beycii ma laazimayo waa la fasakhaya markaa waayahay markuu gacanta ku dhigo mu beyci laazimaya wuxuu yihi walaa yasixu baycu nisfin mucayanin nis mucayan ah oo cayiman iibkiisu asixi mahaye niskaasoo min alinaai weelkii ka mid ah wsayf iyo sayfkii iyo wanaxwihimaa labadooda wixii la mid ah wayasixu asaxayaa fi hawbi maradii alladii kaasoo laa yanqusu aan ku nuqsaamaynin biqaطcihi jaridiisa fi lasaxi waayahay wuxuu ku yidhi in la iibiyo nis mucayan oo cayiman oo xadidan oo weelkii ka mid ah ma bannaano maalan weel maalan ama ha ahaado saxan ama digsi ay shay oo weelasha ka mid ah nis ka mid ah oo mucayan ah niska sare qaybta sare ama qaybta hoose inaad iibiso ma bannaano seeftii nis ka mid ah oo mucayan ah in la iibiyana ma bannaano waa sababtoo ah labadaas haddii nis mucayana la iibiyo qiimahoodii baan ku nusaamaya qiimahoodii ayaa markaa meesha ka baxaya oo qofkii sharcan ma bannaano mar haddii shaygii qiimihiisa nusqaan ku imaanayso haddii la kala gooyo weelkii oo la kala jaro qiimihiisii hoosu dhacayo ama xataa maaliyadiisii xoolo uu ka baxayo marka uu noqonayo dee qidco aan waxba tarayn marka wax bannaan maaha arrinkaas sababtoo ah idaacat ilmaal baa ka laazimaysa in xoolihii la dayaco nabigana calayhi isalaatu wasalaam ummaddiisa uu ka reebay in xoolihii la dayacunahaa rasuulu llaahi sala allah alay wasalam can idaacati ilmaal waayahay mualifku wuxuu ku tilmaamay nis mucayan mucayan markuu yidhi waxaa kaa baxay nis mushaac nis mushaacaho oo aan cayinayn hadduu matalan ku dhaho moobeelkaas nis ka midaan kaa iibiyey muusan dhihin niskaas qaybtaasaan kaa iibin haddaba niskaasi waa mushaac beecaasi waa saxaya mobilka isku yeelanaya kadalik eh, hadduu dhaho maala nis kitaabkan ka mid ah kitaabka lama kala jarayo eh, waxaa weeye waa nis mushaac beeciisu asaxaya marka kitaabka isku yeelanaya mushtarak buu noqonaya kitaabka kadalik hadduu dhaho weelka nis ka midaan ah, kaa iibiye ama seefta nis ka mid ah oo uusan cayinin qaybtaasaan kaa iibiysan dhihin wuxuu noqonayaa qof ibinis mushaacaho ku baahsan shaygoo dhan markaa labadii qofku isku yeelanaya shay mushtarag ah ayuu markaa noqonayaa nis mucayan haddaba wuxuu mualifku cibaarada u leeyahay waa maqsuud wuxuu ka saarayaa nis mushaac ilan cilladii baa meesha ka baxday cilladii ahayd in shaygii la kala gooyo oo markaa uu qiimo beelo ayaa meeshii ka baxaysa walidaalika buu yihi mualifku wayasixu fi اthawb aladi laa yanqusu biqaطcihi haddii niskiisa mucayanka la iibinayey uu kala qaybsami karo isla markaana qiimihiisii uunan waayaynin bayciisii waa ansaxaya tusaale ahaan maradii waa maro dheer oo waaraad ah marka waxaa loo jarayaa yard ama mitir baa lagu jarayaa qof kasta intuu rabo saddex mitir shan mitir taasi waa jaa'is wax dhibaa male waa sinadda kuwan maryaha iibiya dhaadheer ee waaraadka ah ay maaragtay u jaraan weyaan marka marka taasi wax dhib ay leedahay ma jiro sababto ah shayga qiimihiisima waaye maradani waa lagu talagalay insaa loo jarjaro waxaa la deeyahay maro yaroo aan qaybsanaynin oo haddii la kala jaro qiimaheedii waayeysa taasi ma bannaan wuxuuhi wayasixu waa asaxaya fi hawi maradii baycigu ku asaxaya fi hawi maradii alladii kaasoo laa yanqusu aan ka nusqaamayn biqabcihi jaritaankiisa fi lasaxi waayahay maxaa yl cilladii ayaa meesha ka baxday walxukmu yaduuru maca cilatii wujuudan wacadamaa waayahay walalmarhuuni walaa yasixu ma asaxayo bayculmarhuuni shaygii la rahan dhigay iibkiisu bikayri idni murtahinihi qofkii rahanta qaatay idankiisa la'aantii lama iibin karo marhuunkii marhuunka waa shayga qofku uu rahan u dhigay daynuu qaatay qof baa qof kale dayn ka qaatay dabeetana alaab ayuu u dhiiday wuxuu hi alaabtaa rahan u hayso alaabtaas waxaa la ihahdaa marhuun waa rahan ilaa uu qofkii deyntii bixiyo ninkaa deynta iska leh ayaa alaabta haysanaya oo rahan ahaan u haysanaya markuu deyntii bixiyo ayuu alaabta soo celinaya haddaba marhuunkaas qofkii iska lahaa ee rahantaa dhigay ma iibin karaa asaga oo qofkii murtahinka ahaa ee rahanta qaatay ee diinta iska lahaa uusan u fasixin ma asaxaya in la iibiyo ma asaxayo waase goorma markuusan asaxayn bacda qabdi almarhuun markii uu gacanta ku dhiga kadib markaasuu beeciisa asaxayn isla markaana qofka laga iibinayo uusan ahayn qofkii murtahinka ah ee rahanta qaatay haddaba saddex shardi baa ku xidhan marka koobaad bacd alqabdi buu beeci dhacayaa marka labaad bikayri idni murtahin murtahinkii ma fasaxin marka saddexaad qofka laga iibinaya murtahinkii ma aha saddexdaa shardi haddii la helo beecii beec jaa'iza ma aha ma bannaano lilcajzi can tasliimihi sharcan sharcigaan ogolayn inaad iibiso xisan wa sharcanba ma awoodi kartid inaad shaygani gacantaada kuma jiro sharcigana kuma fasixin inaad eh, shay aad rahan u dhigta iibiso laakiin qabla qabd intaan wareejinin marhuumkii oo qofkii murtayinka aadan ku wareejin ma iibin kartaa waad iibin kartaa murtayinka laftiisa ma ka iibin kartaa waad ka iibin kartaa murtayinka laftirkiisa waad ka iibin kartaa biidni murtahin murtayinka hadduu kuu fasaxo uu ku dhaho iibi gaarigii rahankaad ay u dhigta iibin kartaa waad iibin kartaa intaaba way ku bannaantay saddexdaa shardi mid ka ah, la waayo marka jaa'is uu noqonaya in la iibiyo wuxuu wala ljaani ay walaa yasixu ma ansaxayo baycu ljaani ay lcabdi ljaani addoonkii eh, dhib gaystay iibkiisu asixi mahay almutacalliqi biraqabatihi maalun oo markaa raqabadiisu xoolo uu ku tacalluqay raqabadiisii waxaa ku xidhan xoolo fi ladhari qowlka adharka haddaan qabano walaa yaduru fii sixati اlbayci bayca sixitaankiisii dhibuu keeni maayo tacaluquhu ay tacaluqu lmaali maalki inuu ku tacaluqo bidimmatihi dushiisa dushii addoonka inuu ku tacaluqo wakadaa saasoo kale tacaluqu lqisaasi qisaastii inay ku tacaluqdo ay biraqabatihi raqabadiisa inay ku tacaluqdo fi ladhari waaya addoonkii qof maalan dhib u geystay ee raqabadiisa xoolo lagu lahaa ma la iibin karaa lama iibin karo ku oo si addoonka xoolo loogu yeelan karaa raqabadiisa waxaa loogu yeelan karaa in uu maalan uu xoolo qof ka burburiyey gaari buu burburiyey ama uu shil u geystay xoolo qof kale uu lahaabuu itlaafiyo baabi'iyey marka raqabadiisii xoola ayaa ku tacalluqa markuu leeyahay raqabadiisi xoola ku tacalluqa macnaheedu waxaa weeye in la iibiyo ayaa markaa loo baahan yahay ama sayidkiisa u furto oo xoolihii lagu lahaa oo ka bixiyo waayahay haddaba marka raqabadiisa xooluhu ku tacalluqaya waxaa weeye in maalan xoolo uu baabiyo saan soo tilmaannay amaba qofuu u dilo khata'an gaf ama shibha camd u dilo ama camdi uu dilo laakiin maal lagu cafiyo intaaba waxa wey raqabadiisii maal baa ku tacalluqaya intaa midna markaa ma bannaano haddii raqabadiisa uu xoolo ku tacalluqo in la iibiye ma bannaano waayahay laakiin wuxuu yidhi walaa yaduru tacalluquhu bidimmatihi dimmadiisii xoolo ku tacalluqo dhib male oo la iibin kara haddaba waxaan baahna inaan kala fahanno farqiga udhexeeya biraqabatihi maal markuu raqabadiisa maal ku tacalluqayo marka dimadiisa maal ku tacalluqayo farqiga udhexeeya raqabadiisi markuu maal ku tacaluqayo macnaheedu waxa weeye laba ayuu sayidkiisa kala dooranaya in addoonkii la iibiyo oo qiimihiisa markaa laga bixiyo wixii lagu lahaa ee xoolaha amaba in sayidkii addoonkiisii uu furto oo iidkii ka furto qiimihiisii iyo xoolihii lagu lahaa midkii kolba yar uu markaa bixiyo bidimati maal waxaa looga jeedaa addoonkii markuu xorooba loo raacaya w tacalluq bidimati waxa wey addoonkii markuu xoroobo ayaa markaa loo raacanayaa xoolihii lagu lahaa waaya waa maalan haddii uu addoonkii soo iibsado xoolo asagoon sayidkiisii u fasixin marka xoolahaas dimadiisa lagu yeelanayaa oo maalintuu xoroobo ayuunbaa loo raacanaya haddaba markaa xaaladda ayada dambe ee dimadiisi uu ku tacalluqo waa iibin karaa waa iibin karaa maalintuu xoroobo ayuun baa loo raacan doonaa laakiin markii raqabadiisa maalu ku tacalluqo lama iibin karo ilaa dadkii uu dhibka u geystay ay fasaxaan waayo sidoo kale wuxuu ku yidhi haddii qisaas lagu leeyahay addoonkii oo qofkuu camdi u dilay maalan kas u dilay ayadna iibkiisii wuu ansaxaya lakiin khilaafka ku jira wuxuu hi kada tacalluqu اlqisaasi biraqabatihi fi اladhar marka khilaaf baa ku jiro qowlka adharka wuxuu leeyahay addoonkaa camdi wax ku dilay waxaa laga yaabaa in la iska cafiyo marka beeciisii wuu asaxayaa beeciisii wuu asaxayaa haddii la dilana qofkii laga iibiyey sayidkiisi buu ku soo laaban doonaa xoolihii xoolihii marka uu ka soo ceshan doonaa lacagtii uu ku iibiyey khilaaf uladharna wuxuu leeyahay maadaama qisaas ba lagu ninkani waa muhadad inuu noolaan doono in kale lama hubo iibkiisu ma asaxayo wuxuu idhi walaaljani ay walaa yasixu ma asaxayo bayculjani addoonkii dhib geystay iibkiisu ma asaxayo almutacalliqi addoonkaasoo almutacalliq uu ku tacalluqu birakabatihi qoortiisii maalun maal fi ladhari qowlka adharka haddaan qabanno walaa yaduru dhib keeni mahayo tacaluquhu maalka inuu ku tacalluqo bidimmatihi dimmadiisa inuu ku tacalluqo wakada saasoo kale tacaluqu lqisaasi qisaastii inay ku tacalluqdo dhibkeeni mahayo birakabati qoortiisii fi labhari macnaha labadan suuree dambe beeci wuu ansaxayaa suurada hore ee qoortiisii maal uu ku tacalluqana ma ansaxayo waayahay alraabicu shardiga afraadi waxaa weeye almilku lahaansho liman qof uu u sugnaado liman qof uu milkigaasi lahu lcaqdu caqdiga qofka iska leh inuu milki u sugnaado ayaa shardi ah fabaycu اlfuduuliyi qofkii fuduuliga ahaa bayciisu baailun baail wey fuduuligu waa qofka iibinaya xoolo uusan lahayn asagoo qofkii lahaana uuna isla markaana wax wilaaye ah iyo wakaalo toona xoolahaas uusan ku lahayn xoolo uusan xaq u lahayn inuu ayuu iibinaya qofkaas ayaa waxaa lahaa fuduuli fabaycu اlfuduuliyi fuduuliga bayciisu baailun baail weeye wa fi qadiim waxaa ku sugan mawquufun la joojinayaa in ajaaza hadduu fasaxo maaliku ninkii iska lahaa xoolaha nafada baycigu fulaya wa ilaa haddii kale oo uusan u fasixin ninkii iska lahaa falaa markaa ma fulayo shardiga afraad ee shuruuddii mabiica waxaa weeye almilk qofkan wax iibinaya ama wax iibsanaya mabiica uu iibinayo inuu milk u leeyahay ama tobankaas wax ku iibsanaya inuu milku leeya oo milkiisa ku jiro mualif wuxuu ka cabiraya liman lahu lcaqd qofka caqdiga marka uu dhacayo muuse dhihi lilcaaqid maxaa yeele mualif markuu leeyahay liman lahu lcaqd wuxuu raba inuu soo geliyo maaligii xaakimkii qofkii wasiga ahaa ilahay ku suganta ogolaaye wakiilka intaaba inay soo galaan buu rabaa intaaba waxa weyan caqdigu ayagoma dhacaye muwakilkoodii qofkii ay mas-uulka ahaayeen ayuu caqdigu dhacaya laakiin waxaa ka fiicnayd inuu dhaho mualifku almilku aw ilwilaayatu qofkii inuu milki waxaanu iibinayo inuu leeyahay ama wilaayo ku leeyahay uu ka yahay inuu mas ka yahay ama uu asagu leeyahay labadaas in mid uun la ayaa markaa shardi ah haddii xataa alwilaayatu la dhaho inuu haygan mas-uul uu qof ka yahay milkigiibuu soo gelaya wilaayadaasuu soo hoosgelaya waaya haddaba almilku liman lahu alcaqd waxaa soo gelaya qofkan inuu waxaan iska ama ma lehee wakiil buu ka yahay qofkii iska oo qofkii iska lahaa baa xoolahan usoo dhibtay laga iibi amaba oo waxa weeyaan yani maadaama xaakimkii uu yahay qofkan waxa weeyaan xaq buu kaga iibinaya xoolihiisi sida maalan qofkii deynta lagu lahaa ee mumaailka jiida deynta inuu bixiyo xaakimku xaq u leeyahay inuu qasab kaga iibiyo ama waxaa weeyaan waa qof weli ah oo ilmihii yaraa ayuu mas-uul ka yahay agoonka ah maalan ama wasi weeyaan oo ilmihii baa loo dardaarmay marka xoolihiisi wuu iibin karaa intaasoo dhan waxaa weeyaan xaq bay uleeyahay inay wax iibiyaan maxaa kaa baxay marka qofkii intaa midna aan ahayn intaa midna qofkaan ahayn waxa la yidhahdaa fuduuli xoolahan asagoo male wakiilna kama ah xaakimna ma ah welina ma ah xoolihiina wuu iibinaya qofka waxaa la yidhahdaa fuduuli qofka asaga ah beyciisu ma asaxaya horta intaynan kaa u gudbin nabig wuxuu uhi calayhi الsalaaةu wasalaam laa bayca ila fima tamlik yacni ha iibinin wax aadan lahayn wax aadan lahayn ha iibinin rawahu abu daawuud watirmidi wa qaala xadiiثun xasan haddaba qofka fuduuliga ah ee waxaweye wax uusan lahayn wilaayana uusan ku lahayn iibinaya beyciisu waa baail buuri waa qowlka jadiidka imaam shaafici uu qabo qofkii hadduu mar iibiyo wax uusan milki iyo wilaayatan uusan ku lahayn beyciisii ma asaxayo beecaasi waa beec baaila waxba kama jiraan maxaa yeele xadiidkaas aan soo tilmaanay ayaa markaa eh, noo tilmaamay oo wuxuu sheegaya xadiidkaasi qofkii in uusan asaxayn hadduu iibiyo wax uusan lahayn qowlka qadiimka ahaa ee imaam shaafici muxuu leeyahay waa ضid aljadiid oo wuxuu leeyahay waa mawquuf qofkii fuduuliga ahaa haddii uu xoolo uusan lahayn waa la joojinayaa xoolahaas waxaa la eegayaa qofkii iska lahaa inuu fasaxayo in kale haddii uu fasaxana u dhaho beecaad ii iibisay raalli baan ku ahayna beeci waa asaxaya hadduuna fasaxinna beeci ma asaxayo sidaas ayuu markaa qowlkii qadiimka imaamu shaafici ahaa qowlkaas culamo kala qabta sida imaam axmed iyo culamo kaleba waxaana daliil u ah xadiidkii abu daawuud iyo tirmidi iyo keyrkood bay wariyeen biisnaadin صaxiix waa xadii saxiix xadiidkan in saxaabiga curwa albaariq uu nabiga alayh sala slam u dhiibay diinaar oo yihi igu soo iibi neef ari ah dabeetna ninkii saladii buu tegey diinaarka wuxuu ku soo iibsaday laba neef oo ari ah dabeetana mid ka mida ah labadii neef ayuu dib u sii iibiyey oo diinaar buu siiyey nabiga ala slam wuxuu u keenay diinaar iyo shaad iyo neef adheer ah. markaasuu nabig ala slam u duceeyey wuxuu hi laka fii sadqatik ilaahay beeca kuu barakeeyu fakaana low ishtaraa turaaba rabixa fiih hadduu soo iibsado ciid uu ka faaidi jiray ciid hadduu soo iibsado faaidu ka jiray wax kasta oo iibiye faaidu ka jiray nabig ala slam ducadiisa waa xadiis marka wejhu istidlaak waxa weeyaan qowlkan qadiimka wuxuu leeyahay nabiga calayhi الsalaatu wasalaam ninkan xooluhu u dhiibay diinaarka ah uu ku tasarufay marka koobaad nabiga alayh slam wuxuu u fasaxay inuu hal neefoo adhi ah uguso laba neef ugu soo iibiyey taa dhibama lahaateene waxa weya labadii neef ee adhiga ahaa ee nabig alay slam iska lahaa ayuu nabigan u fasaxin buu mid sii iibiyey haddana yaa u fasaxayn mid kale labada neef mid ahaan uu sii iibiyey marka waa fuduuli waxaan loo dirsan buu sameeyey dabeetna nabig alay slam wuxuu keenay neef ariha iyo dinaar nabig alay slam wuu u fasaxay mar hadduu nabigu fasaxay dee beec wuu asaxay qolka qadiimka daliilkaas horta qabaa waa yahay jadiidkii muxuu kaga jawaabay haddaba qowlkaas istidlaalka wuxuu leeyahay jadiidku curwa albaariqi wuxuu ahaa wakiil mutlaq ah sida muuqata oo nabig salaam beecu u wakiishay macnaha xun iisoo marka nabig alay salaam siduu ugu iicnayd faa'iidada ugu fiicnayd buu u sameeyey diinaarkii soo celiyey neef arihan uu keeno oo maxaad ku diida haddii qofkii faa'iidau ku keeno wax kuu soo kordhiyo yani qof aad wax u dirsato waxa iisoo iibi wixii uu kuu soo iibi lacagtii inuu kuu soo celiyo waa nuur calaa nuur taan diidanna waxa weeye qof aadan wakiilanin oo ka dhexey jirin oo intuu xoolahaaga qaaday silada geeyey neefkaagi intuu qaaday silada geeyey iska iibiyey ama mobilkaagi iska iibiyey odan u fasixinba kaasaan diidanna beec alfuduuliga aan diidannaha waa kaas waayahay calaa kulli xaal masalada waa masale khilafay saad aragtaan laakiin bayc اlfuduuligu calى madhab اljadiid waa baaطil qadiimna tafsiilkaas ayuu geliyey wuxuu idhi الraabicu shardiga afraad waxa wey almilku lahaansho liman qof uu lahaado lahu lcaqdu caqdigu u dhacayo abeycufuduuliyi qofkii uduuliga ahaa iibkiisu baailu mid bure weeye wafi adiimi adiim waxaa ku sugan mawquufun waa la joojinaya jaazi hadduu fasaxo maaliku ninkii iska lahaa nafada uu fulaya wailaa haddii kale falama fulayo walow baaca hadduu iibiyo maala muwariihi dhaxalsiiyihiisa xoolihiisa hadduu iibiyo daanan asagoo malaynaya xayaatahu inuu nool yahay oo wakaana uu ahaa mayitan mid dhintay saxa uu asaxayaa beecaasi fi masalada suuradeeda waxaa weeye waa nin xoolihii aabbihii iibiyey isagoo markaa malaynaya aabbihii inuu nool yahay wuxuu u haystay aabbihii inuu nool yahay marka xoolihiisii wuu dareersadoo uu iibiyey markuu iibinayana wuxuu filayay aabbihii inuu nool yahay dabeetana waxaa soo caddaatay aabbihii in wakhtigaa uu dhintay yani intuun iibin ka hor uu dhintay qofka dhaxlaya ee keliahna asaga keliguu ahaa oo ahaa waari xaa'is ah xooloo dhan dhaxlaya marka haddii aan marihiis ku socon lahayn beycani muxuu noqon lahaa beec fuduuli ah ilan wuxuu iibiye xoolo usan lahayn oon loo fasixin oo markaa wuxuu noqon lahaa beec baail ah laakiin waxaa soo caddaatay xoolahan inuu xoolihiisa ahaa fii nafsi اlamr malihiisa wuxuu noqon lahaa beec fuduuli ah xaqiiqat اlamr beec fuduulia mehe waa beec he wuxuu iska lahaa oo dhaxalkiisii ahaa ayuu iibiyey marka beecii waa asaxayaa buuri fil adhar khilaaf baa ku jira laakiin qowlka xooga badani muctamadka uu asaxayaa oo muxuu asaxayaa ictibaaran bixaqiiqati اlamr dhab ahaanta la eegaya shayga xaqiiqadiisa la eegaya qaacido waxaa jirta dhahaysa alcibraةu fi اlcuquud bima fii nafsi اlamr wاlcibraةu fi اlcibaadaat bima fii danni اlmukalafi haaliba alcibraةu fi اlcuquud bima fii nafsi اlamr wاlcibraةu fi اlcibaadaat bima fii danni اlmukalafi haaliba yacni cuquudda waxaa loo eegayaa shayga laf ahaantiisa xaqiiqadiisa ayaa la eegaya cibaadaadkana waxaa la eegaya bima fii danni اlmukalaf qofka mukalafka ah malihiisa ayaa la eegaya wuxuu maleeyey haaliban labadaba yani waxaa la eegaya sida haalibka haddaba qofkan u fiirso fii nafsi اlamr waxaanuu iibiye waa milkigiisa fii dannihi milkigiisa ma ahayn beyc baail buu noqon lakin fi xaqiiqati اlamr waa xoolihiisi saa darteed beyc waa asaxay cibaadaadka laakiin bima fii danni اlmukalaf ayaa la eegayaa oo qofkii haddii uu maalan uu ku tukado maro uu u malaynayo inay nijaas tahay kadibna markii salaaddii u dhameeyey soo cadaato maradan inay ahayd maro daahir ah salaaddiisi ma asaxaysa mise ma asaxayso ma ansaxayso hadda xaqiiqat alamr maradan daahir bahay laakiin asagoo markuu ku tukanaya muxuu malaynayay inay nijaas tahay marka ictibaaran bima fii danni اlmukalaf ayaa la eegaya oo ma ansaxayso maradaa uu ku tukaday waaya wuxuuhi walwadaaca hadduu iibiyo maala muwariihi dhaxalsiyihiisa xoolihiisa hadduu iibiyo daanan asagoo malaynaya xayaatahu inuu noolya wakaana uu ahaa mayitan mid dhintay saxa waa asaxaya beecaasi fil adhari alkhamisu shardiga shanaadi waxaa weeye shuruuddii mabiica ka mid a ah, alcilmu bihi in la og yahay waa yahay fa baycu axad thawbayn haddaba labada maro mid ahaan in la iibiyo baailun baail weeye wayasixu wuxuu asaxayaa baycu saacin saac in la iibiyo saacaasoo min subratin kuus ka mid ah macnaha goob waa kawma min aطacaam oo tuclamu siicaanuhaa saacyadeeda la og yahay wakada waxaa la mida ah in juhidat haddii aan la ogayn inta saacay tahay fi lasaxi shardiga shanaad ee shuruudda mabiica waxaa weeye alcilmu bihi inuu yahay shaygani shay macluum oo la og yahay qadarkiisa hadduu mucayan yahayna cayntiisa hadduu dimada ku sugan yahayna qadarkiisa iyo sifadiisaba macnaa waxaanad iibsanayso waa inaad og tahay oo ogaanshuhu muxuu ku xasilayaa haddii shay uu hor yaalana cayntiisa inaad arkayso oo mucayanka ku yaho lagu xadido shaygan aan kaa iibiyey haddii uu yahay shay dimada ku sugan oo qofkii marka aan hor olina in qadarkiisa iyo sifadiisaba la ogyahay waayo haddii shaygii aan ogeyn oo majhuulu yahay shayga la kala iibsanayo marka wuxuu noqonayaa bayc اlgharab baycii kedaduu noqonayaa baycuqararka nabig alayh sl slam wuu nahiyey tusaale mualifkuu keenay wuxuu hi fa baycu axadi hawbayni baailu haddaba labadii maro mid ahaan haddii qofkii u iibiyo asagoo on cayinin midda ay tahay beycaasi waa beyc waxba kama jiraan qofkii wuxuu hi maalan bictuka axada haadayni hawbayn labadan maro mid ahaan baan kaa iibiyey labadii maro muusan xadiid middu iibinayo oo muusan abta ku ii wuui mid ahaanbaan kaa iibiye kii kalena wuui qabiltu waan aqbaala beecaas waa beec baaila maxaa yal ku jirta iyo qarara waa inuu xadidaa qofkii waayahay taasi waa tusaale wixii aan la ogeyn laakiin wuxuu uhi mualifku wayaصixu baycu saacin min subratin tuclamu sicaanuha yacni saac ka ah goob cunto ah, ama kuus raashin ah, oo meel yaala oo saacyadiisa la og yahay wuu asaxayaa saacaas iibkiisu sidoo kale haddii saacyadaas sobradaa inta saacay tahay aan la garanayn haddii la garanayo haddaan la garanayn labadaba wuu asaxayaa in eh, markaa la iibiyo haddii la garanayo haddaba maalan subradii waa toban saac wuxuu idhi saac ka mid aan ah kaa iibiyey markaa wuu asaxayaa beecii wuxuu noqonayaa mushaar oo isku yeelanaya yani qofka wuxuu ku yeelanayaa hal saac oo ka mid ah tobankaa saac haddii maalan tobankii saac saac ka mida ah uu talaf ku yimaado ninkana boqol kiiba toban saaciisii ayaa markaa waayaya boqol kiiba toban wuxuu ku lahaa saac shaa'ic fii haadihi subra shaac ku subrada marka haddii subradii saac ka ah uu talaf ku yimaado asna biqadri intii kolba nisbadii ayaa markaa ka dhimayso boqolkiiba toban ayuu markaa waayaya haddii e, subradaas ay tahay majhuula aan la garanaynin inta saac ay tahayna marka ayadna wuu asaxaya maadaama ay mutasaawi ay tahay hadduu dhaho saac ka mida subradan goobta ayaan kaa iibiyey isla markaa goobta intay tahay aan la garanin inta saac ay tahay wuu asaxaya maxaa yeelay waa isku mid jahaaladaa yarta ahana waa la iska dhaafayaa waay marka saaci saac mubham noqonaya saac mubhama ayuu noqonayaa laakiin ma noqonayo mushaac maxaa mushaac ka dhigna tahay maba garanayna walidaalika haddii subradoo dhan ay talafto hal saac soo hadha saaca wuxuu noqonaya saacii la iibiyo buu noqonayaa wuxuu yidhi walow baaca haddii uu iibiyo bimil-ida albeyti gurigan muggiisa oo xindatan heed ah, aw mase biziinati haadihi alxasaad quruuraxan oo dahaban dahab ah aw amase bimaa baaca bihi fulaanu hebel wuxuu ku iibiyey farasahu faraskiisa aw amase bialfi daraahim wadanaaniir kun iskugu jira daraahim iyo danaaniir lam yasaxa intaa midna ma asaxayo beeci intan oo tusaalayaal ah waxay la socdaan alcilmu bihi may ka farcamayaan haddii qofkii uu alaab iibiyo loo baaca nabiican alaab uu alaabtaas muxuu ku iibiye bimin ida albeyti xindatan maqsinkan oo heed ama bariisa ah ayuu ku iibiyey lamana garanaya inta maqsinkan uu qaado inta gadbadood ee raashin uu qaado lama garanayo ma asaxayo ama wuxuu hi bizinati hadihi اlxasaati dahaba quruuraxan miisaankiisa oo dahaba ayaan kaaga iibiyey ma asaxayo maxaa yeele inta u lama garanayo waxyaabaha lagu miisaamo ma aha wax miisaankiisa iyo halbeegiisa la garanaya ma qolkan halbeeg ma aha mikiyaal wax lagu beego ma aha oo wax lagu miiso ma aha marka intuu qaado lama garanayo xabaddan quraxa intay culayskeedu dhan yahay lama garanayo inta garaamay tahay haddii la garanayo wax dhiba male bayc waa asaxaya maqsidku intuu qaado oo raashin hadii la garanayo wax dhiba male lakin waxa laga hadlaya hadi aan la garanayn aw bimaa baaxa bihi fulanu farasahu ama wuxuu hi waxaan kaaga iibiyey hebel wuxuu araskiisu ku iibiyey ama gaarihiis wuxuu ku iibiyey aras waa iska mitaalo hebel wuxuu gaarihiis ku iibiyan gaarigii kaaga iibiyey hebel intuu gaarihiis ku iibiyeyna lama garanayo kun doorar buu siiy laba kun buu siiy saddex buu siiy laba garan ma asaxay maxaa yaele jahaala ku jirta intanba ciladoodu waa waaxid amankii ayaa majhuul noqday lacagtii wax lagu kala iibsanayay ayay jahaalo soo gashay markaa ma asaxayo ama wuxuu idhi bialfi daraahim wa danaaniir waxaan kaga iibiye kun iskugu jirta daraahim iyo danaaniir daraahimtu waa fido danaaniirtuna waa dahab ma cayin ooma dhihin an boqol oo dirham iyo an boqol oo diinaar maala muusan dhihin kun iskugu jirta wi daraahim iyo danaaniir intee daraahim ah intee danaaniir ina daraahimtii iyo danaaniirtii isku qiimo ma aha qofkana muuna kala xadidin marka jahaala ku jirta hadhow muran baa ka imaanaya marka sayna taa u dhicin ma asaxay ha caddayaan ha caddayaan waxaa lagu kala iibsanaya wuxuu idhi walow baaca hadduu ida albeyti gurigan muggiisa oo xindatan heed ah, aw bizinati hadi alxasaad qururaxan miisaankiisa oo dahaban dahaba oo maa baaca bihi fulaan fulaan wuxuu ku iibiyey eh, farasahu faraskiisa أو مثلا بألف دراهم ودنانير كل سكوت دراهم iyo danaaniir lam yaصح intaa midna ma asaxayo beeci walow baaca hadduu ku iibiyo binaqdin lacag oo fi lbaledi waddankiina ay taalo naqdun lacag haalibun oo badan oo dadku inta badan ku kala iibsadaan ay tacayana alhaalib lacagtaa badan ayuu beeci markaa ku dhacayaa ama masele naqdaani laba lacagood ayaa waddanka ka jira lam yaglib axaduhumaa midkood uusan ka badnayn alaakhara ka kale usoo qadar halkaa ushturada tacyiin markaa waxaa la shardinayaa in la cayimo lacagtii wax lagu kala iibsanayey haddii qofkii uu alaab iibiyo oo lacagu ku iibiyo isla markaa waddankii waxaa ka jirta lacag haalib ah oo waddanka inta badan goobaha iibku ka dhaco lacagtaa lagu kala iibsado lacagtaas ayaa lagu xambaaraya maala wuxuu ihi waxaan kaaga iibiyey kun kunkii muuna sheegin intay tahay lacagtay tahay dolar shilin muusan bir muusan dhihin yuro muusan dhihin kun baan kaaga iibiye dadkuna inta badan lacag ay kala iibsadeen baa jirta maalan dolarko kale ayaa markaa waddankaa ku badan haba soo qaado beyci waa ansaxaya dolarkii baa lagu xambaaraya ama laba lacagood baa jira oo waddanka ka jira labada lacagood ma kala badno oo isku sibaa loo isticmaalaa meel kasta waxa weeyaan way ku tartamayaan labada lacagood marka waxaa shardi ah haddii uu lacagtii sheego inuu sheego lacagta beecuu ku dhacayo hadduu dhaho maalan intaasaan kaaga iibsaday kun baan kaaga iibsaday kunkaa waa inuu sheega intay lacagta ay tahay ma daraahimba ma danaaniirba ma yuroba ma dolarba kolba lacagta uu markaa u jeedo inuu caddeya labada lacagood miduu doonayay waa inuu caddeeyaan sayna hadhow muraan iyo isqaqabsi meesha uu soo geli waayahay wayasix waxaa ansaxaya baycu subrati goobtii iibkeedii ayaa ansaxaya almajhuulati sicaani goobtaasoo almajhuulati sicaani saacyadeedii aan la ogeyn kulla saacin bian yaquula waa baynuu dhaho bictuka waxaan kaaga iibiyey halka usoo qadar haadihi subrati goobtan ama kuuskan kulla saacin saac walboo ka mid ah bidirhamin dirham ayaan kaaga iibiyey walow baacaha hadduu ku iibiyo bimiatin boqol hadduu ku iibiyo walow baacaha damiirka waxaad u celinaysaa subradii goobtii hadduu ku iibiyo bimiati dirhamin boqol dirham kulla saacin saac kasta ku iibiyo bidirhamin dirham saxa uu asaxaya in kharajad hadday soo baxdo miatan boqol hadday markaa ay noqoto wa ilaa haddii kaloo ay boqol noqon weydo oy ka badato ama ay ka yaraato falaa baycaasi ma asaxaya cala wuxuu ku yidhi haddii uu qofkii iibiyo subro subrada waan soo soo tilmaanay waa yani kuus raashin ah ama goob bay dhahaan culamada qaar isla markaana saacyadeeda jaahil laga yahay inta ay tahay lama ogo inta saacay tahay lama ogo laakiin wuxuu ku xidhay wuxuu idhi bictuka haadihi subra kulla saacin bidirham saac kasta oo kamid ah dirhamna kaaga iibiyo markaa beecii waa asaxaya maxaa yeelay haba yani ahaado subradan ha ahaato mid aan la garanayn qadarkeeda laakiin tafsiil ayaa meesha jira oo wuxuu i saac kastoo ka mida dirham baa waa la miisi saac kasta dirham maa qaabili doonaa marka inta saacay noqoto ayuun bay lacagteeda noqon doontaa hadday boqol saac noqoto boqol dirham bay noqon hadday laba noqoto laba bay lacagtu noqon wahaakada haddaba jahaala meesha kuma jirto ama jahaaladoodu waa jahaalo muqhtafar ahoo markaa yani tafsiilkaas ayaa markaa fududeeyey waaya waxaa kaloo taa la mid ah haddii uu dhaho subradan waan kaa iibiyey boqol dirham baan kaaga iibiyey saac kasto ka mid ahana dirham baan kaaga iibiyey hadduu saa dhaho subradan waxaan kaaga iibiyey boqol dirham saac kastana dirhamna kaaga yimi marka maadaama uu laba shay isku xidhay boqol dirhamnu yihi waan kaaga saac kastana dirham baan kaaga iibiyey waa inay ku soo baxdaa oo ay subradii noqotaa boqol saac markaasu beeci asaxaya ila markaa jumladii iyo tafsiilkii ayaa iswaafaqay jumladii oo ah bictuka haadihi subra bimia taasi waa jumlu tafsiilkii oo ahaa kula saacin bidirham taana waa tafsiir marka tafsiirkii jumlada wan iswaafaqaan hadday boqol noqoto beyc waa asaxaya hadday boqol noqon weydo ay ka badato markaan boqol iyo toban noqoto ama ay ka yaraato sagaashan saacay soo baxdo beeci ma asaxayo maxaa yeele jumladii iyo tafsiirkii ayaa markaa iskhilaafaya jumladii iyo tafsiirkii ayaa markaa iskhilaafaya wuxuu idhi wayasixuha asaxaya baycu subrati kuuska in la iibiyo almajhuula fi sicaani saacyadiisa aan la ogeyn kula saacin saac walba bidarhamin darham inuu ku iibiyo walow baacaha haddii uu ku iibiyo subradii bimiati darhamin boqol dirham kula saacin saac walba bidirhamin darham uu ku iibiyo sax waa kharajat haddii subradii ay noqoto miatan boqol wa ilaa haddii kale ay boqol noqon weydo falaa beeci markaa ma asaxay cala saxiixi wamataa kaana alciwadu bedelkii marka uu noqdo waa amankii lacagtii markay noqoto mucayanan mid la arko kafat waxaa ku filan mucaayanatuhu aragtidiisa ayaa ku filan wuxuu ku yidhi haddii amankii ciwadkii halkan lagu tilmaamayo waa amankii waxaa kaloo la mid a ah mucawadkii oo ahaa muamankii yani alaabtii iyo lacagtii haddii la arkayo oy qofkii caaqidka ahaa ee hor taallo ama qofkii mushtariga lacagtii hor taallo uu hordhiga qofkii baayac marka mucayanadii ayaa kaga filan buu yidhi in qadarkeeda la ogaado qofkii maalan wuxuu yidhi lacagtanaan kaaga iibsaday mobeelka lacagtii waa lacag kaash oo isku xidhan intay tahay lama garanayo markaa beecibuu ku asaxaya qadarkeeda lama garanayo laakiin waa la arkaa maadaama mushaahad ay tahay qadarkeeda haddaan la ogeyn wax dhiba male ama qofkii maalan raashin fara badan oo isgarab yaallo oo gadbado ah ayuu wuxuu ihi gadbadahanaan kaaga iibiyey intaas gadbadihii asagoon tirininba qofkii ka iibsaday wuu arkaa laakiin kafa yacni shaygii mar haddii la arkayo iibkiisii waa asaxayaa waayahay wamataa kaana ciwadu ciwadkii markuu yahay mucayanan mid la arko kafad waxaa ay ku filan tahay mucayanatu aragtidiisa ayaa kaga filan in qadarkii la ogaado wاlأdhar adarku waxaa weeye annahu shaaniya laa yasixu inuusan ansaxaynin baycu اlghaa'ibi shaygii maqnaa iibkiisu inuusan ansaxaynin waاthaani qowlka labaadna wuxuu leeyahay yasix waa asaxayaa wayadbutu اlkhiyaaru khiyaarkiina wuxuu u sugnaanayaa qofkii iibsaday cinda aru'yati markii uu arko shaygaas yahay wuxuu idhi beecu اlghaa'ib shay maqan iibkiisu asixi mahayo waa shayga maqali lagu sheegay waa shay labadii qof ee mutacaaqidaynka ahaa ama midkood uusan arag qofka mushtariga maalan gaari uusan arag ma iibsan karo ama alaab uusan arag ma iibsan karo waaya maxaa yeeley waxaa soo gelaya qarab kadaa soo gelaysa ama dagid baa soo geli karta nabigana alay slam wuu nahayay buyuucu lqarar hadhow waxaa ka imaan kara qofkii sidii loo tilmaamay ama sidii loo sheegay si ka duwan inuu shayga ku arko marka uu ka shallaayo oo markaa uu doono inuu beecii fasakho mana fasakhi karo beeci wuu laazim waayahay waani qowlka labaad waa qowlka adhar ka soo horjeeda qowlkan uu mualifku tilmaamay manhaajku waxaa la haduu u sheego qowlka labaad ee aaniga ah, waa qowl qawi ahoo markaa la ictimaadi karo haddaba qowlkan adhar ka soo horjeeda wuxuu leeyahay uu asaxayaa baycu lqaa'ib laakiin waa goorma haddii la wasfiyo oo tilmaan lagu dabdiyo oo jinsigiisa iyo noociisa la sheegay maalan gaari tiyooto ah oo maalan landruser ah oo modelkiisu kadaa yahay oo milajkiisu intaa yahay sifa lagu dabdiyo markaa waa asaxayaa buu leeyahay waa yahay isla markaana qofkii mushtariga ahaa khiyaar buu leeyahay markii uu shayga arko hadduu shayga arko uu iibsaday ee uu tilmaan ku iibsaday khiyaar buu leeyahay inuu baycu ku socday inuu hee inuu ka laabto waxaa laga yaabaa shaygii siduu moodayay inuusan ahayn marka khiyaar buu yeelanaya buu leeyahay qowlkani watakfi waxaa ku filan aru'yatu aragti la arkay shayga qabla alcaqdi heshiisku intuuna dhicin ka hor fii maa shay ayuu aragtidaasi ku filan tahay laa yatagayaru aan isbedelaynin haaliban sida haalibka aan isbedelan ilaa waqti alcaqdi ilaa laga gaadho waqtiga heshiiska duuna maa yatagayaru laakiin waxaa isbedelaya kuma ansaxayo beecii haaliban sida badan waayahay halkan mualif wuxuu ku tilmaamayaa haddii labadii qof ay maalan qofkii mushtariga ahaa wixii uu arkay intuuna heshiis ku dhicin ka hor maalan gaarigu horay u arkay ayuu iminka iibsanayaa gaarigiina hadda meesha ma yaallo beeciima asaxaya waa asaxaya buui laakiin bishardi in shaygani uu yahay shay aan isbedelaynin ilaa wakhtiga beeca maa waktiga beeca shay aan isbedelayn inuu yahay baan shardi ah se maalan oo kale dhulkii dhulkii soo bedelaya de gurigii guriga dee inta badan muddo yaroo kooban hadday ka soo wareegato maalin iyo laba maalmood iyo isbuuc iyo laba isbuuc iyo bil iyo laba intaa guriga isbedeli maayo dhulkuna waa kadaalik birtuna kadaalik isbedeli mayso laakiin waxa isbedelaya ee doorsoomaya wakhtiga caqdiga marka la gaadho iibkiisa ma asaxaya horay buu arkay shaygan laakiin markuu iibku dhacayo wati waaa kasoo wareegay haygan isku bedeli karo maala muxuu ahaa khudrad muus buu ahaa ama tamaan buu ahaa haygan dhowr cus buu arkay waaa laga tamaanada inay quruntayba ama ay xumaatay marka beeceg ma asaxay waynu iska arkaa fawaakihdooda idul waa saas inta badan way isbedelaysa marka waxa isbedelaya cuntadii oo kale isbedeli kartaa marka waxa isbedelaya haaliban uu horay u arkay ma anfacay aragti hore ma anfacayso inuu markuu iibsanay u arkaa waayahay wuxuu ihi watakfii waxaa ku filan ru'yatu bacdi اlmabiici shayga barkii shaygii la iibinaya barkii in la arko in dallawa haddii uu tusiiyo bacdigaasi calaa baaqii intii kale soo hadhay ka daahiri subrati sida goobta inta ka muuqata waulmuudaji اlmutamaaili shay isku midka ahaa mishkaxiisii amase kaana uu yahay shaygaasi siwaanan mid ilaalinaya lilbaaqi inta kale hayga intiisa kale ilaalinaya khilqatan abuur ahaan uu ilaalinaya ka qishri rumaani qubka rumaanka iyo walbaydi baydka wاlqishrati sufla iyo qobka hoose ee liljawsi jawska u sugnaaday iyo wlowsi lowska wuxuu ku leeyahay shay markaad iibsanayso inaad shaygoo dhan wada aragto oo dhinac kasta aad ka aragto shardi maaha ee mabiica barhkii inaad aragto shaygii la iibinayay barh ka ah inaad aragto ayaa ku filan haddii intaad ka aragto intii kale ay maaragta tusaale u tahay oo ay ku tusanayso sida maalan oo kale goobtii raashinka ahayd oo kale kuuska raashinka ah ee isku nooca haddii qayb ka ah aad aragto intii kale way tusanaysa daad qayb ka aragto intii kale way kutusinaysaa maxaa yele waa isku mid waa mutamaail maalan goob raashin ahoo ah ama bariis ah, ama daqiiq ah mid sidoo kale numuudaj ilmutamaail shay ku jira maalan gadbad ku jira raashin oo mishkax lagaga soo saaray mishkaxii waxa lagaga soo saaray raashinkii qayb ka ah dabeetana waad aragta aad ka aragta shayga ayaa kaaga filan shayga intiisii kale shardi maaha inaad shayga o dhan wada aragto inta aad ka aragtay ayaad oga tusaale qaadanaysaa waxaa kale oo eedna kugu filan haddaad shayga bar ka mid a ah aragto in kaana maa ra'aytahu siwaana lilbaaqi intii aad ka aragto tahay mid ilaalinaysa shayga intiisii kale oo khilq ahaan bay u ilaalinaysaa tusaale rumaanka qubkiisa oo kale rumaanka qubkiisa sare haddii laga fiiqo dee rumaankii wuu sidaa darteed in qobkii laga fiiqo shardi ma ah baydka saasoo kale qoloftiisa sare waxay ilaalinaysaa intiisa hoose marka intaa sare haddaad ka kugu filanba waxaa laga yaabaa hadda baydkaasi xagga hoose inuu qurug yahay oo maarata qundhay ayaa dhici karta laakiin mar haddaad inta kale inta sare ka aragto kugu filan jawska iyo lowska laba qob bay qob sare iyo qob hoose qobka hoose wayaan lowska waxaa lagu iibin karaa qobka hoose laakiin qobka sare laguma iibin karo maxaa yeelay qubka hoose wuxuu ilaalinayaa lowska laftirkiisa laakiin qobka sare waxba ma ilaalinayo waxba ma ilaalinayo waa yahay wuxuu yidhi watakfii waxaa ku filan ru'yatu bacdi almabiici shaygii la iibinaya barkii in la arko in dallahu hadduu tusiyo calaa baaqi intiisii kale ka daahiri subrati sida goobta inta ka muuqata oo numuudaji lmutamaahili shaygii isku midkaa mishkaxiisi aw amase kaana uu yahay shaygaasi intaad ka aragtay siwaanan mid ilaalinaya libaaqi intii kale khilqatan abuur ahaan ka qisri rumaani rumaanka qubkiisa oo kale walbayd iyo baydkii wاlqisrati sufla iyo qubkii hoose liljawsi jawsku u lahaa wallowsiya lowskii wa tuctabar waa la eegayaa ru'yata kuli shay walba aragtidiisa calaa maa yaliiqu bihi waxa cunamaya waayahay wuxuu ku yidhi shay kasta markaad iibsanayso aragtidiisu waa inta yani kolba shaygaas waxa munaasabka u ah shaygan waxa u qalma ee munaasabka u ah ayaa aragtidiisa kaaga filan maalan ashyaadu way kala duwantahay kullu shay bixasabihi tusaale ahaan guri haddaad iibsanayso waa inaad aragtaa guriga saqafkiisa gidaaradiisa albaabadiisa xamaamkiisa madbakhiisa bulaacadiisa dariiqa loo soo marayo daaqadihiisa waxyaabahaas o dhan waa inaad aragtaa shardi maaha inaad gurigo dhan xabad xabad aragto oo seeskiisa aad eegto shardi maaha laakiin inta muhiimka ah waa inaad keento gaari haddaad iibsanayso waa inaad iska tijaabisaa ood gaariga aragtaa buurigiisa iyo uh, injiinkiisa iyo geerkiisa iyo kuraasta iyo maxaan um, ku dhahay qalabkiisa asaasiga ah waa inaad egtaa ood iska egtaa si hadhow aadan oga shallaayin وتcتبر رؤية كل شيء شhay kasta aragtidiisa waxa loo egeeya calىa maa yaliiqu bihi wax shaygaa u qalma وaلأصح waxaa weeye أنa waصفahu شhayga in lagu tilmaamay bصifaةi slm slmka tilmaantiisa laa yakfi inuusan ku fillayn wayasix waxaa asaxaya salam ulacma indhoolihii salamkiisii waqiila waxaa layidhi in camiy hadduu indha beelo qabla tamyiizii intuusan waxba kala garanin falaa iibkiisu markaa ma asaxayo shaygii aad iibsanaysa inaad bisifati salam ku tilmaanto ma ansaxayso wadaado shay caynkaasi caynkaasi caynkaas sida dee salamkaba noogu imaan doonta insha allah tacala salamku waa bayc mawsuufun fi dimma shay dimada ku sugan oo markaa la tilmaamaya weeye maalan gaari baad iibsanaysa waad leeda gaari waxaan kaa rabaa inaad ii keento sifaadkaas leh sifaadka gaarigo dhan baad sheegaysaa u baahnayd jinsigiisa ha haato ama noociisa ama midabkiisa ama eh, in automaatic iyo inuusan automatic sifaadkaad u bahnayd o dhan baad sheegaysaa kaasi waa sifatu salam lacagtiina waad hormarinaysaa kaasi waa salam unoo imaan doonaa beecii sidaa ma ku asaxaya wuxuu leeyahay beeca sidaa kuma asaxayo beecu waa itus iyo itaabsi waa inaad shayga arkayso waayahay maxaa yeelay si kasta oo shaygii lagugu tilmaamo ma gaadhay aragtida laysa alkhabaru kalmucaayana laysa alkhabaru kalciyaan khabarka had iyo jeer ma noqon karo sida maarata aragtida oo kale qofka indhoolaha bal ka waran indhoolihii horta iibkiisa ma ansaxayo qof indhoolaha inuu shay iibsado caadi u ma ansaxayso laakiin salam ma ku iibsan karaa wax ku iibsan karaa qofka indhoolaha oo lidaruurati u ansaxaya salamka waa maxay inuu shaygii uu tilmaam ku sifeeyo dhaho shay noocaasi noocaasi noocaas iga iibi oo maalan iisoo iibi alaabt alaabti lacagtii hormariya lacagtiga hormarinaya shaygin waa loo keenaya taa waa asaxay iibka laakiin ma asaxay iibkii aragti waa loo baahan yahay asagana ma indha qabo saa darteed iibkiisu ma asaxayo laakiin hadduu shay u baahdo inuu iibsado qof buu wakiilanaya salab laakiin wuu ku iibsan karaa salabkii isaga sifadii baa yaa ku filan oo shaygii tilmaam buu ku dabdinaya tilmaam faahfaahsan sida noo imaan doonta insha allahu tacaala haddaba slmna wuu ku iibsan karaa slmna waxuu ku iibin karaa muslimna wuu noqon karaa muslim ilehina wuu noqon karaa oo wuuna ku iibin karaa slm wuuna ku iibsan karaa qowl baa wuxuu leeyahay in camiya qabla tamyiizi falaa indhoolahan haddii uu indho beelay inta uusan waxba kala garan u caqliyaysanin slm waxuu ku iibin karo kumana iibsan karo waayo de ashyaabanu maba garanayaba ashyaadan uu sheegayo maxay tahay maba garanayo saa darteed ma asaxayuu leeyahay laakiin sidaa saxiixa uu asaxaya oo qofka indhoolaha ilaahay meeshii indhaha wuxuu u bedelay basiiro basiiro u bedelay waxaa dadku ay sheegayaan o dhan asagoo weligiiba arag wuu suuraysanaya gaarigu qaabku yahay wuu iska suuraysanayaa dharkii wuu suuraysanayaa alaabtii qalinkii waxaan oo dhan wuu suuraysanaya wax kasta dihnigiisa suura mucayin ilahay ka siiyey marka xataa hadduusan arkaynin wuu suuraysanaya marka saa darteed sanadkiisii wuu asaxayaa xataa haddii uu indhabeeray intuusan garaadsanin ka hor wallahu tacala aclam wsala allah waslm cala nabiyina moxamed